أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka afartanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala alxamdu lilah rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed xadiiska inoogu dembeeyey waxa uu lafdigiisu ahaa allaahuma inii as'aluka ya allaahu biاllaahi alwaaxid alaxadi asamad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an takfira lii dunuubii waana tawasul lagu tawasulaayo ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa asmaada ilaahay ama magacyada ilaahay in lagu tawasulo oo rabbi lagu baryaana waa mashruuc waayo ilaahay baa ina amray walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha waxaa u sugnaaday ilaahay magacyo wanaag badan baa u sugnaaday fadcuuhu allah barya biha asmaada ku barya marka waa mid layna amray inaynu ilaahay magacyadiisa ku barino ugu tawasulno allah in lagu baryo sifaadkiisana adilo badan baa ku soo aroortay aayaad iyo axaadiisba waa loo deliishadaa camalka saalixa in lagu tawasulo oo rabbi lagu baryana aayaadka qaarkoodna waa laga deliishaday axaadiisina waa ku soo aroortay laakiin bixaqi fulaan iyo bijaahi fulaan iyo bixurmati fulaan iyo bidaati fulaan in markaa ilaahay lagu baryo taasi waxa weeye mid mashruuca ma aha waayo aayaad iyo axaadiis bannaynaya oo sharciyeynaya ma jiro ahlucilmiguna waa sheegeen inaanay bannaanayn culamo badan baa sheegtay a'immadii hore qaarkoodna sidaa waa nasgareeyeen waa sheegeen inaanay bannaanayn ama tawasaluu bijaahi fa ina jaahi cinda allahi cadiim waa mawduuc waa been abuur nebiga sala allahu alay slam lagu been abuurtay culammaduna waa isla ogol yihiin in been abuur tahay wakadaa xadiiska sheegaya tawasulka aadam inuu nebi maxamed ku tawasulayna isaguna waa mawduuc culamo badan muxadisiina sheegtay inuu mawduuc yahay oo been abuur yahay saas aawadee laguma kedsoomaayo axaadiista qaarkood ay dadka qaarkood u daliishadeen waa jirtaa laakiin iyaduna hadd wixii ka sugani ma aha marka waxaa mid eh, ku tusinayso axaadiista wixii ka asaxay ee ka sugnaaday ay u daliishadeen badankood waxay u badan tahay waxaan sugnayne mid u daliilo ku tusinaysa maaha tawasulka jaaha ama xaqa fulaan lagu tawasulayo ama shaksi xaqiisa lagu tawasulayo ama daatadiisa waxaanay noqonaysaa bidco ahlucilmiga qaarkoodna waxay soo naqliyeen biitifaaqi alculamaa inay bidco tahay inay culamadao dham isku waafaqsanyen inay bidco tahay tawasulka bijaahi fulaan ama bidaati fulaan ama bixaqi fulaan lagu tawasulayo camalka saalixa qofka uu ku tawasulayana hadday dhacdo camal saalixa inuu ku tawasulo waa camalu nafsi waa camalku isagu sameeyey buu ku tawasulaya laakiin shaksi kale camalkiisa kuma tawasulayo oo qaar baa waxay yidhaahdeen mar hadduu camalkii saalixaba lagu tawasuli karo daatooyinkii camalka saalixi ka dhaceen in lagu tawasulaana waa cala sabiili alawlaa walaxraa inay banaantahay tahay lakin waxaa ku sugan mukhaalata waayo camalka saalixa uu ruuxu ku tawasulaya waa camalu nafsi la camalu hayri camal ruux kale sameeyey ruuxu kuma tawasulayo laakiin wuxuu ku tawasulayaa camalkii naftiisa uu isagu sameeyey buu ku tawasulaya marka istidlaalka ay doonayaan inay ka daliishadaan waa mid marka waxa halata wey marka shayguna hadduu bidco yahay dee wuxuu soo gudagelayaa fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala ducada sagaalaad ee uu sheikhu soo arooriyey wa samica aakhara wuxuu maqlay nebigu sala allahu alayh wasalam nin kale oo yaquulu odhanaya fii tashahudihi atixiyaadsigiisa ku odhanaya aydan noqoshaynu ku noqonnaye oo bimacnaa atixiyaadku waa xadiiskii hore sheegayey kana isla atixiyaadkiibuu tilmaamay saasuu aydan uu yidhi allahuma inii as'aluka biana laka alxamda ilaahow waxaan ku weydiisanayaa bianna laka alxamda in mahadnaqu kuu sugnaaday ayaan kugu weydiisanayaa laa ilaaha ilaa anta mid xaq lagu caabudo aanu jirin ilaa anta adiga mooyaane waxdaka xaalaad keligaa tahay laa shariika laka xaalaanad wadaaga lahayn almannaanu inaad tahay mannaan inaad tahay oo kii waxa weeye deeqda badnaa inaad markaa tahay wax bixin jiray almannaan waxaa kaloo lagu fasiraa kii tar sheegan jiray ama manno sheegan jiray inaad tahay oo ilaahay isaga ayaa nicmeeya isagaa wax bixiya inuu manno sheegtaana waa u jaa'is yaa badiica asamaawaati waalard kii cirarka abuurayow ee abuurkooda bilaabayow aan cidna kaga dayan waalardi dhulkana kii abuuray abuurkeeda bilaabayow yaa daljalaali kii weynida u saaxiibka ahaayo waalikraami kii sharfista u saaxiibka ahaayow yaa xayu kii noolaayow yaa qayuumu kii waxa weeye daatadiisa qaa'imka u ahaayo cidnaba aan ku tiirsanaynow khalaa'iqdoo dhanna isaga ay u baahan yihiin oo isagu uu yahay ka haya ahaadayow oo alqayuum waxay yidhaahdeen waa mubaalaga fi lqaa'im qaa'im ayaa mubaalago la geliya markaasaa qayuum la yidhi weliba qayaamna waa ka ablaqsan tahay oo labada markaa mubaalago facaal iyo facuul waxaa ablaqay culamada qaarkood yidhahdeen facuulka ablaqa marka tafsiir lagu fasiro waxaa ugu fiican baa la yidhi alqaa'imu binafsi almuqiimu ligayri waa kii daatadiisa qaa'imka u ahaa maamulka uu khalqigiisa maamulayana ku qumaayey ee u ahaa inii as'aluka aljannata waacuudu bika min annaar waxaan ku weydiisanayaa janno waacuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min annaari naartaan kaa magan gelayaa faqaala anabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi nabigu sala allahu alay slam liasxaabih asxaabtiisii wuxuu ku yidhi tadruuna bima dacaa ay atadruunay u dhacaysaa ma garanaysaan kuu ku ducaystay ay biladii dacaa qaaluu waxay yidhahdeen allah warasuulu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa u cilmi badan oo hayrkood uga cilmi badan qaala waladii nafsi biyadi wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay kay naftaydu gacantiisa ku sugan tahay laqad daca allaha bismihi alcadiim wuxuu ku baryay ilaahay magiciisii weynaa wa fii riwaayatin bismihi alacdami magiciisii weynida badnaa buu ku baryey aladii isimkaasoo idaa duciya bihi ajaab marka ilaahay lagu baryo oo ilaahay markaa ajiibo aqbalo waidaa su'ila bihi actaa marka ilaahay wax lagu weydiistana uu ilaahay bixiyo magacaasuu ku baryey xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo nasaa'i iyo axmed iyo kayrkood baa soo wariyey waana saxiix marka waa tawasul ilaahay loogu tawasulayo magacyadiisa iyo sifooyinkiisa iyo waxdaaniyadiisa loogu tawasulayo oo rabbi lagu baryayo marka tawasulkaana waa mid mashruuca nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay yacni ruuxaasi ducada uu ilaahay ku baryey inuu ismullaahi lacdamkii uu ilaahay ku baryey magacii ilaahay weynida badnaa inuu rabbi ku baryey ilaahayna marka lagu baryo inuu marka aqbalo ajiibo marka mawduuca tawasulka kutubahay ahlucilmigu ku tafsiiliyaan ha loo raajaco shaekhulislaam ibnu taymiya waxa uu leeyay risaalo la yidhahdo qaacida jaliila fi tawasul walwasiila iyadoo gaar u daabacan waa jirtaa iyadoo majmuuc fataawaha mujalladka koowaad ku jirtana waa jirtaa oo ku dhex daabaan waxaa ka mid a ah kutubta kale laga qoray aadka u faa'iidada badan altawasul anwaacuhu wa axkaamuh lishaykh maxamed naasir albani musanifka kitaabkani waa alifay weliba shubahaad badan oo la soo arooriyana waa ka jawaabaysaa risaaladda uu kaga jawaabayaa sheikhu oo wuxuu caddaynayaa siday markaa shubahaadkaasi ay u saxnayn oo wax baatila u yihiin waxyaalaha ay soo yacni markaa cuskadeen ama waxaan daliil u ahayn ay tahay ama waxaan sugnayn ay tahay kutubo kale iyo rasaa'il kale oo laga qorayna waa jiraan ducada nooca tobnaad wa kaana min aakhiri ma wuxuu ahaaday min aakhiri ma kii wixii ugu dambeeyey wuxuu ahaaday yaquulu uu nabigu yidhahdo sala allahu alayh wasalam bayna altashahudi waaltasliimi ataxiyaadka iyo salaamad naqsiga dhexdooda wuxuu yidhaahdo waxaa ugu dambayn jiray allaahuma akfir lii maa qadamtu allaahuma ilaahayow ikfir lii iidhaaf maa qadamtu ay aladii qadamtuhu kaan hormarsaday iidhaaf dhaaf wamaa akhartu kaan dib dhigtayna ii dhaaf wamaa asrartu waxaan qarsadayna ii dhaaf oo dembi ah wamaa aclantu waxaan muujistay oo dembiyana ii dhaaf wamaa asraftu waxaan ku loo faray oo ku israafayna ii dhaaf wama anta aclamu bihi minii waxaad iiga aqoon badan tahayna ii dhaaf anta almuqadimu wa anta almu'ahiru anta ilaahayow almuqadimu ka wax hormaryaa tahay wa anta almu'akhiru ka wax dibdhigaa tahay oo bimacnaa cid kastoo hormarta adaa hormariyey cid kastoo dib dhacdana adaa dib dhigay laa ilaaha ilaa anta mid la caabuda xaqa ma aha ilaa anta adiga mooyaane xadiiskana muslim ayaa saxiixiisa ku soo wariyey marka ilaahay in dambi dhaafka la weydiisto oo rabbi laga baryo inuu dunubtaada dhaafo waa in markaa lagu soo khatimaa ducooyinka lagu ducaysanayo salaada gudaheeda oo bimacnaa aakhirka salaada salaamad naqsiga ka hor waa intaa lagu ducaysta maa qadamtu wamaa akhartu yacni waxaan hormarsaday iyo waxaan dib marsaday mid walba maa qadamtu waxaa soo gelaya waxaan hormarsaday ee dunuubah wamaa akhartuna wixii markaa xasanaada oo bimacnaa waajibaad ah oo uu ka tegay buu ta'khiirkoo kale noqonaya ama in la yidhahdo maa qadamtu wixii aan hore u sameeyey wamaa akhartu waxa dunuubee dambe uu samayn doono laga tilmaamayo wamaa asrartu wamaa aclantu waa dembiga hoos loo sameeyey iyo ka sare loo sameeyey bimacnaa ka sir loo sameeyey iyo ka caad loo sameeyey mid walba atasliimu salaamad naqsiga salaadda laga salaamad naqsaduu sheekhu halkana kaga hadlaya uma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusallimu midna salaamad naqsada can yamiinihi xaggiisa midig ayuu u salaamad naqsan jiray ama ka salaamad naqsan jiray assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaato waraxmat ullaahi naxariista ilaahayna korkiinna ha ahaato xataa yuraa bayaadu khaddihi alayman xataa yuraa ilaa laga arkaayo bayaadu khaddihi alaymani dhabankiisa midigeeyo caddaantiisa ilaa laga arkayo bimacnaa marka uu salaamad naqsanaya nebigu sala allahu alay waslam wuxuu jalleeci jiray xagga midig xagga midig buu wejiga u leexin jiray oo u jalleeci jiray markaasaa dhabankiisa markaa la arkayey oo yacni dadka ka dambeeya caddaanta dhabankiisa ay arki jireen assalaamu calaykum waraxmat ullah markuu yidhahdaan u jeesanayaan ma aha isagaan hadlin intuu iska jeesto xagga midig eego markaa dabadeed inuu odhanayo assalaamu calaykum waraxmat ullah odhanaya maa laakiin intaan u jeesan ka hor waa inuu yidhaahdaa assalaamu calaykum waraxmat ullah dabadna saa yidhaahdaa oo uu markaa xagga midig u jeesta wa can yasaarihi wuxuu ka salaam naqsan jiray xaggiisa bidix assalaamu calaykum waraxmat ullah xataa yuraa ilaa laga arkayo bayaadu khaddihi alaysari dhabankiisa bidixeeye bidixda xiga caddaantiisa ilaa laga arkayo xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey mid kale oo shabahana muslim baa saxiixa ku soo wariyey kan mid yacni markaa shabaha buu sheekhu yihi waxaa kaloo soo wariyey abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi tacbiirkiisu wuxuu u eg yahay inuu tilmaamaayo inay kuwa mashaayikhda dambe bimacnaa culammada muxadisiinta uu sheegay asxaabu sunanka ah inay iyagu u soo wariyeen lafdigiis laakiin muslim midaan lafdiga ahayn laakiin ku dhow inuu soo wariyey wa kaana axyaana yaziidu fi tasliimati اluulى wa barakaatuh waxaanu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam axyaanan marmarka qaarkoodna yaziidu mid ku kordhiya buu ahaa fi tasliimati اluulaa salaamo naqsiga koowaad wuxuu ku kordhin jiray wa barakaatuh erayga wa barakaatuhu buu ku kordhin jiray xadiiskana waxaa soo wariyay abu daawuud iyo ibnu khusayma sheikhuna waxa uhi sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo saxiixiyey cabdulxaq alishbiili axkaamtiisa ku tasxiixiyey oo ku saxiixiyey nawowi baa saxiixiyey xaafid ibnu xajar asqalaani baa saxiixiyey marka wuxuu sheekhu ku qayday halkanna salaamo naqsiga koowaad in lagu daraayo marmarka qaarkood wa barakaatu waxaana tacbiirkiisu ay ku tusinaysaa salaamo naqsiga labaad inayna ku iman xadiiska abu daawuudka waa min xadiisi waa'il ibni xujrin abu daawuud nusakhiisa iskhilaafsan oo nuskhooyinka qaarkood makhduud iyo matbuucba waxay ugu taallaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh yacni xagga midig inuu yidhi haddana xagga bidix inuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ow labada mid walba wa barakaatuhu ku daray nusakha qaarkood oo abu daawuudka ka midana waxay ugu taallaa geesta hore wa barakaatuhu in lagu daro geesta labaadna laga reebo ikhtilaafu nusakhaasina waa qadiim waayo sancaani sublusalaamka wuxuu ku sheegayaa markuu xadiiskaa sharxayo in nusaku iskhilaafsan yihiin oo nuskooyinka qaarkoodba si ay qorayaan marka ixtiyaatan sheikhu wuxuu qaatay yacni marka alaqal nuskhada sida yar sheegaysa oo ah ziyaadada wa barakaatu aan ku darayn geesta bidix marka loo salaamid noqsanayo laakiin ashaykh maxamed ibnu caliy ibnu aadam alwallawi shaarixu الnasaa'i waxa uu ka qoray mawduuca risaalad uu bixiyey rafculkayn uuna tilmaamayo labada geesoodba ziyaadada wa barakaatu in lagu daraa inay sugan tahay waxaanu tilmaamayaa nusakhu inay iskhilaafsan yihin waa jirtaa laakiin waxaa ekayd nuskooyinka in tarjiix lagu kala sameeyo nuskhada saxiixada iyo taan saxiixada ahayn nuskhada ziyaadada wadataana saxiixa ah markaasuu tilmaamayaa makhduudaadka qaarkoodna inay sidaa ugu qoran tahay nuskhooyin musaxaxa oo culamo lagu akhriyey oo xufaaddii ay kala tadaawushay inay sidaa ugu sugnayd ta kale culamo waaweyn oo xufaadina inay u soo naqliyaan labada geesoodba inuu abu daawuud saa u soo wariyey culamada xufaadda ee waaweyne saa u soo naqliyey waxaa ka mid ah eh, alxaafid ibnu daqiiq alciid ibnu daqiiq alciid baa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah alxaafid ibnu cabdilhaadi saaxib almuxarar waxaa kaloo ka mid ah alxaafid ibnu xajar alcasqalaani oo isaguna buluqulmaraamka ayuu ku sheegay waxaanu u tilmaamay inuu labada geesoodba wa barakaatu inuu u yidhaahdo inuu abu daawud saa u soo wariyey waana saxiixiyey wakada nawowi isaguna majmuuca sharxulmuhadabka isaguna saasuu usoo naqliyey waana saxiixiyey nuskhooyinkii makhduudka ahayd ee musaxax ahaydna qaarkood bay ku sugan tahay ay sidaa ugu taallaa naqliga culammadana saas ayaa culamo waaweyn usoo naqliyeen saas aawadeed nuskhada ziyaadada wadata ayaa saxiixa weliba sheikhu wuxuu sheegay shawaahid kalena inay leedahay oo xadiiska cabdullahi bn mascuud ee mawquuf iyo marfuuc mid walba loo soo wariyey waxaa ku sugan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu labada jaanibba ah. ibnu maajah iyo ibnu xibbaan iyo cabdirasaaq musanafkiisa iyo kayrkood baa soo wariyey taa laftiisa nusakha ibnu maajah ikhtilaaf baa ku sugan laakiin kutubaha kale hadday ibnu xibbaanka tahay iyo hadday cabdirasaaq musanafkiisa tahay kutubaha kale soo wariyey ikhtilaafkaas kuma sugna marka kuwan dee ikhtilaaf ku sugnayn baa la ictimaadaya calaa kulli xaal risaalada waa ku nuxnuxsanaya masalada waxaanu caddaynayaa inay ziyaadadu labada geesoodba suganta risaalada rafcu lghayn iyadoo gaar u daabacan waa jirtaa kitaabkiisa sharxu nasaa-igana waa ku soo dhex arooriyey waa ku dhex keenay oo juska shan iyo tobnaad marka mawdica salaamo naqsiga uu marayo ayuu risaaladii oo dhammaystiran sharaxiisa ku keenaya una tilmaamaya weliba cidduu daradinayaana risaalada kuma magacaabin markii hore eh inkastoo la iska garanayay inuu yahay asheikh almuxadis alcallaama maxamed naasir iddiin albani marka calaa kulli xaal waxa uu caddeeyey sheikhu wallawigu inay labada geesoodba sugan tahay waa barakaatu ziyaadada lakiin aarka axaadiista kuma soo aroorin wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu alayh wasalam idaa qaala can yamiinih marka uu yidhaahdo xaggiisa midig uu ka yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah sidaa uu yidhaahdo iqtasara axyaanan mid ku gaabsada buu ahaa marmarka qaarkood calaa qowlihi odrhodka uu odhanayo salaamta can yasaarihi xaggiisa bidix uu ka odhanayo assalaamu calaykum oo waraxmat ullaahi geesta labaad inaanu ku darin ayaa waqtiyada qaarkood dhici jirtay laakiin haalib waxay ahayd labada geesoodba inuu yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah mar waxaa dhici jirtay assalaamu calaykum waraxmat ullah geesta midig inuu yidhaahdo geesta bidixna assalaamu calaykum keliya uu yidhahdo xadiiskana waxaa soo wariyey nasaa'i iyo axmed sheikhuna waxa uhi bisanad saxiix wa axyaanan kaana yusallimu tasliimatan waaxidatan marmarna wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yusallimu mid salaamad naqsado ayuu ahaa tasliimatan waaxidatan salaamad naqsi keliya assalaamu calaykum tilqaa'a wajhi wejigiisa halka ku beegan uu u salaamad naqsado yamiilu ila shiqi alaymani shay-an wuxuu xaggaa u salaamad naqsanaya yamiilu xaaluu iilanayo ila shiqi alaymani yacnii dhinaca midigu u iilanayo shay-an wax yaruu u iilanayo aw qaliilan ama shay-an beddelkeeda wuxuu ihi qaliilan in yar uu ilanayo oo riwaayana sidan ku saartu midna sida xadiiskana waxaa soo wariyay ibnu khusayma iyo bayhaqi sheekhuna waxa uhi bisanad saxiix wa kaanuu yushiiruuna waxay ahaayeen qaar tilmaama biaydihim gacmahooda idaa sallamuu markay salaamad naqsadaan can ilyamiini wa can ishimaali xagga midig iyo xagga bidix ay u salaamad naqsadaan gacmahooday tilmaami jireen oo sare u qaadi jireen bimacnaa inay faraha taagaan fara'aahum rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu arkay sala allahu alay wasalam faqaala markaasuu wuxuu yihi maa sha'nukum muxuu yahay xaalkiinnu tushiiruuna biaydiikum waxaad tilmaamaysaan gacmihiinni baad taagaysaan kaannahaa adnaabu khaylin shumusin waxaad mooddaa fardo carar badan dabooyinkoodii oo kale inay tahaad mooddaa farihiinnu ama gacmihiinnu oo farduhu dabadooda dhaqdhaqaajinta ay dhaqdhaqaajiyaan waa fara badanta farasku waa xarako iyo dhaqdhaqaaq badan yihi wa khaasatan dabadoodu isma taagto hadduu yahay dee faras carar badanna waaba ka sii xag jiraa marka xaalkiinu muxuu yahay buu yidhi maa sha'nukum xaalkiinu muxuu yahay tushiiruuna xaalaad tilmaamaysaan biaydiikum gacmihiinna aad ku tilmaamaysaan gacmihiinna aad tilmaamaysaan oo bimacnaa aad taagaysaan waxaa gacmihiinna taagaysaan kaannahaa adnaabu khaylin shumusin xaalay shabahayso fardo carar badan dabooyinkoodoo kale ay shabahayso sida fardaha dabooyinkoodu ayna isu taagin ee ay u dhaqdhaqaaqayso yacni saasoo kalea markaa gacmihiinna u taag taagaysaan shumusna waa jamcu shamuus ashamuusna waxaa la yidhaahdaa waa neefka cararka badan baa la yidhahdaa idaa sallama axadukum markuu salaamad naqsado midkiin falyaltafit ilaa saaxibih ha eego saaxiibkii ha jalleeco walaa yuumic biyadih yaanu tilmaamin gacantiis oo gacmaha yaanu faraha taagin falamaa sallow macahu markay la tukadeen nebiga sala allahu alay wasalam ila jirkiisa aydan yacni ku noqonaya ay la tukadeen lam yafcaluu daalika sidaa may samayn ee way iska daayeen wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd inamaa yakfii axadakum an yadaca yadahu calaa fakhidih wax kaleba maahae waxaa ku filan midkiin inuu dhigo gacmihiisa calaa fakhidihi bowdihiisa uu saaro waxaa loo jeedaa labada gacmoodba mufrad ha ahaato yadahu laakiin macrifa loo idaafeeyey saas aawoodee waxay faa'idaynaysaa cumuum uma yusallimu intaa dabadeed shaksigu ama axadku waa salaamad naqsanaya ama waa salaamaya calaa akhiihi walaalkii buu salaamaya ka bedelo wuxuu salaamayaa man calaa yamiinihi wa shimaalihi cidda midigtiisa ku sugan iyo cidda bidixdiisa ku sugan ayuu salaamayaa xadiiskana waxaa soo wariyey muslim iyo abu cawaana iyo saraaji ibnu khusayma ayaa soo wariyey laakiin ziyaadadan dambe yacni muslim kuma sugnaan almuhim mowduucan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa salaamo naqsiga la salaamo naqsanayo marka salaaddii in la salaamo naqsadaa xukunkeeda baabkan dambe dambuu kaga hadli doonaa laakiin hadda wuxuu ka hadlayaa kayfiyada loo salaamo qaabka loo salaamo naqsanayana sheekhu waxa uu sheegay kayfiyaad kala duwan inay soo arooreen waxa markaa ay noqonaysaa afar kayfiyo asalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum waraxmat ullah labada geesood ba in loo yidhahdo kayfiyada labaadu ah waa barakaatu in lagu daro oo uu sheikhu isagu yidhi marka midigta loo salaamadnaqsanayaa lagu darayaa laakiin uu yahay insha allah in labada geesoodba marka loo salaamo naqsanayo in lagu daraayo siduu wallaweyguba taxqiijiyey kayfiyada saddexaad inay tahay assalaamu calaykum waraxmat ullah in geesta midig loo salaamadnaqsado oo waraxmat ullah geesta midig lagu daro geesta bidixna assalaamu calaykum keliya la yidhahdo waa saddex kayfiyada afraad assalaamu calaykum waa in la yidhaahdo oo xagga markaa horta keliya yacni markaa loo salaamad naqsado in yarun markaa wejiga la yaro eeliyo salaamad naqsi keliyana lagu kaaftoomo waxaana laga qaataa axaadiista saa ku soo aroortay tasliimada keliya labada salaamad naqsi inaynay wada waajib ahayn ee ta hore ay waajib tahay ta dambana sunno tahay saas ah baa laga qaataa saas yada ah ayaa laga qaataa marka sida haalibka ahayd ee badnayd waa in labada geesoodba loo yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah saas aawoodee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida sunnada ee afdalka ahi waa in labada geesoodba loo yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah oo haalibka taa la isticmaalo laakiin marmar ayaa waxa weeye sida kale in la isticmaalaana waa mashruuc oo waa jawaas sunnaduna waxay noqonaysaa labada geesoodba in loo yidhahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah laakiin ziyaadada wa barakaatuhu axaadiista badankooda kuma soo aroorin xadiis marfuuca xadiiska waa'il ibnu xujri baa ku yimi xadiiskaana noocan maa nusakhi waa kaa ikhtilaaf ku dhacay wakadaa xadiiska cabdullahi ibn mascuudna waa ku soo arooray laakiin waqfi iyo mawquuf iyo marfuuc baa labadaba loo soo wariyey waxaanad moodaa inuu mawquufnimadu inay arjax tahay saas aawadeed bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen wa barakaatuhu in lagu daraa ma aha markaa mid mid mashruuca waayo agarulaxaadiis kuma iman laakiin calaa kulli xaal xadiiskan a'immada qaarkood baa dee saxiixiyey cabdulxaq alishbiili iyo nawawi iyo xaafid ibni xajar alcasqalaani iyo albani culamo badan baa markaysa waxaan xadiiska saxiixiyey saas aawoodee mar hadduu saxiix yahay marmarka qaarkood waa in la sameeyaa waa mid bannaan weeye ziyaadada in lagu daraa yacni waa mid bannaan weeye masaladan kale uu hadda sheikhu xadiiska u soo arooriyey waa inaan faraha la taagin oo dadka qaar baa markay salaamad naqsanayaan gacmahooday saa sare ugu qaadayaan iyadoo gacmihii bawdada ay saaran yihiin ayaa farihii ay sare u taagayaan marka salaamad naqsiga oo haddana celinayaan sidaa odhanayaan marka faraha siaa loo taagayo marka la salaamad naqsanayo ayuu xadiisku diidayaa nebiguna sala allahu alay wasalam waxauu yidhi uskunuu fi salaa salaadda ku xasila waa ziyaada ku sugnaa xadiidkan laftiisa ku xasila salaadda maa li araakum raafica aydiikum kaannaha adnaabu khayrin shumusin mar salaada ku xasila maxaan idiin arkaa idinkoo gacmihiinna sare u taagaya baad mooddo farda carar badan dabooyinkoodo kale inay la mid saas aawadeed gacmahaas in la taago ma aha markaa la salaamad noqsanayo wujuubu salaami salaamo naqsigu inuu waajib yahay ayuu sheikhu halkana kaga hadlaya wa kaana sala allahu alayh wasalama wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa wa taxliiluhaa salaadda waxa lagaga xalaaloobaa oo lagaga baxaa yacni wuxuu u jeedaa alsalaata salaadduu u jeedaaye altasliimu waa salaamo naqsi waxa uu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam miftaaxuha altahuuru wa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha altasliimu salaadda waxa furaha u ahi waa tahaarada la tahaaro qaato yacni tahaaro la-aan salaadi ma jirto wa taxriimuha atakbiiru waxa lagu xarmadee lagu galaana waa allahu akbar wa taxliiluha atasliimu waxa lagaga xalaaloobee lagaga baxaana waa salaama naqs xadiiskana waxaa soo wariyey xaakim wakhayru xaakimna waa saxiixiyey bacdu sunanna waa soo wariyeen waa soo maray waa xadiis saxiixa horena waa u soo maray saas aawoodee salaama naqsigu wuxuu ka mid yahay arkaanta salaaduu ka mid yahay can ruuxi salaadii kama xalaaloobayo haddaanu salaam naqsan ama xanafiyadu warkay yidhaahdaan oo ku saabsan salaaddii mar haddii ruuxu intii kale uu la yimi waa dhammaystirtay bes waxaa looga jeedaa u in laga baxo marka isku midna weeye haddii lagaga baxo salaamu naqsi iyo haddii lagaga baxo weysadu inay kaa jabto tii aad kaga baxdaaba waa tii kale xanafiyadu warkaysaa yidhahdeen weysadu inay kaa jabto haddaad kaga baxdo salaaddii waa ku dhammaystirantay bay yidhaahdeen waxbana kuma saarna warka noocaas waa war baatila wey in la yidhaahdo salaam iyo iyo duraad kii lagaga baxaba oo kii kalena waa arrin qalada ah. ta kale waxay ka hor imanaysaa axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam ee qowliya ficil bale nebiguna sala allahu aleyh wasalam salaad kasta uu tukado wuxuu daa'imay salaamad naqsi inuu kaga baxayey salaamad naqsi waxaan ahayn inuu kaga baxay marnaba lama soo naqlin qowlanna uma sharciyeyn ficil ahaanna uma samayn taqriir ahaanna cid kaga baxday waxaan salaamo naqsi ahayn uma taqriirin qowl ahaanna wuxuu u sheegay nebigu sala allahu alay slam wa taxliiluha tasliima alkhaatima kitaabka khaatimadiisii ama gabagabadiisii buu sheekhu halkan ku keenaya ama kaga hadlaya ama hadihi alkhaatima tani waa khaatimadii kulu maa taqadama min sifati salaatihi sala allahu alayh wasalam yastawi fiihi arijaalu waannisa kulu maa taqadama wax kasta oo soo hormaray oo min sifati salaatihi sala allahu alayh wasalam ka mida salaada nebiga sala allahu alay wasalam sifadeeda ka mida yastawi fiihi اrijaalu waاnnisaau waxaa siman ragga iyo dumarku waa u siman yihiin walam yarid fi sunnati maa yaqtadi kumana soo aroorin sunnada maa yaqtadii wax keensanaya istisnaa'a annisaa'i dumarka in laga reebaayo min bacdi dalika ashyaadaa wax ka mid a yacani ashyaadaa laynoo sheegay ee salaada lagu samaynayo odhah iyo ficilba rag iyo dumarku waa ka siman yihiin mana soo aroorin ayuu sheikhu yidhi oo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalame sugan kuma soo aroorin maa yaqtadii wax keensanaya istisnaa'a annisaa'i dumarka in laga reebaayo min bacdi daalika umuuraha wax ka mid a ah in dumarka laga reebaayo oo haweenku ay ka hadhayaan yacni kuma soo aroorin sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam bal ina cumuuma qowlihi sala allahu alayh wasalam ka soo guurtaase hadalka nebigu yidhi sala allahu alay wasalam caamnimadiisu salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada qaabkaa ii oo kale inaan u tukanaayo yashmaluhunna dumarka waa cammimayaayo waa shamlinaya oo cumuumkiisa yacni dumarkuna soo gudagelayaan wa huwa qowlu ibraahiima annakhaciyi ibraahiima annakhaci siduu ku tegay weeye yidhi qaala wuxuu yidhi ibraahim annakhaci taabiciga la yidhahdaa waxa uu ahaa faqiih waxaanuu ahaa taabiciinta ayuu ka mid ahaa min siqaari taabiciin qaala wuxuu yidhi ibraahim annakhaci tafcalu almar'atu fi asalaati kamaa yafcalu alrajul waxay samaynaysaa gabadhu fi asalaati salaadda gudaheeda waxay ku samaynaysaa kamaa yafcalu alrajulu siduu ninku samaynayo oo kale si la mid a ayay gabadhuna samaynaysaa akhrajahu ibnu abi shayba waxaa soo wariyey ibn abi shayba soo saaray musanafkiisa ku soo saaray bisanadin saxiixin canhu sanad saxiix ka ah oo ibraahim annakhaci ka asaxay ayuu ku soo saaray oo ku soo wariyey mas'alada uu sheikhu inoo sheegaya waxay ku saabsan tahay axkaamtaas salaada ragga iyo dumarku isku mid bay ka yihiin wixii daliil ka reeba mooyaane marka shayga aan loo helin daliil saxiixa oo tilmaamaya dumarku inay sidaa ka duwan yihiin oo si ka duwan ay yeelayaan daliil saxiixa waxaan loo hayn waxaa la odhanayaa raggay kala mid yihiin sidaa raggu samaynayaan u tukanayaan waa inay u tukadaan cumuumka inay dumarku ku jiraan cala sabiili tabac salluu kamaa ra'aytumuunii usallii siiqadu waa siiqatu tadkiir ha yeeshee siiqatu tadkiir marka lagula khitaabo sida salluu oo kale dumarkii ma soo guda gelayaan culamada usuuliyiintu marka hore waxay ka leeyihin masalada laba qowl qowl odhanaaya haddaanu deliil ka reebin dumarkuna waa ku jiraan oo calaa sabiili tabac bay u soo gelayaan oo raggii iyo dumarkii marka la wada sheegayo raggaa la haalib yeelaa waa min baabi takliibi adukuuri cala alinaas kuwii labaa baa laga khaalib yeelay kuwii dhadigaa marka dee dumarkii waa ku jiraane raggii baa la khaalib yeelo salluu saasaa loo yidhi culammada usuuliyiinta qaarkoodna waxay leeyihiin siiqatu tadkiir haddii ragga lagula khitaabo dumarkii marka qariino loo helo inay soo gudagelayaan baa la odhanayaa waa soo gudagelayaan haddii kale oo aan qariino loo helin ma soo gudagelayaan laakiin mawdican oo kale khitaab gaara maadaama aan dumarkii lagula khitaabin dee waxay noqonaysaa uun lazman in dumarkii ku jiraan marka cumuumkan kollayba waa ku jiraan labada qowl ee marka hore usuuliyiintu masalada ka qabaan ama ugu kala tageenna waxaa arjaxa qowlka odhanaya wixii ragga lagula khitaabo dumarkuna waa ku dhex jiraan wixii daliil ka reebo mooyaane qowlkaasaa saxiixa saas aawadeed saluu kama ra'aytumuuni usallii dumarku waa soo gudagelayaan cumuumka weliba xadiis kalea jira ou nebigu yihi sala allahu alay waslam inama annisaau shaqaa'iqu rijaal wax kaleba maahae dumarku waa ragga dhambalkood weeye bimacnaa axkaamta in raggiiyo dumarku ka siman yihiin wixii deliil aanu kala farqin ayaa saxiixa halkana daliil kala farqiya ma jiro saas aawoodee shay kasta oo raggu uu samaynaayo salaadda gudaheeda ama bicibaara ukhra shay kasta oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu salaadda ku sameeyey dumarkuna inay sameeyaan sida raggu u samaynayaan baa saaran waayo si ka duwan u tukada maadaama aanu nebigu ku odhan si aanu u tukado dumarkii aanu si gaara ugu odhan ama waxayo waxaa ka bedela aanu ku odhan waxay noqonaysaa uun in bayaankii nebigu sala allahu alayh wasalam salaada u caddaynayey inay iyaguna nebiga raacayaan oo wax kasta uu nebigu sameeyey qowlan wa ficlan ay la imanayaan mooyaane wax daliil saxiix inuu ka reebayo loo hayo daliil saxiixoo salaada farqi gaara u sheegaya dumarkana lama hayo marka taana sidaas iyadaa weeye ama adaanka iyo iqaamada ta noocaas ah iyada waxa weeye dumarku waxa weeye lama imanayaan oo mid waxa weeye loo sharciyeeyey marka waxa ma aha waase dhacday bacdu salaf inay yidhaahdeen waa addimaysaa waa qimaysaa laakiin hoos bay u adimaysaa oo sare ulama jarayso oo sare uma qaadayso taasna ra'yi ijtihaad bay ku yidhaahdeen laakiin mid waxa weeye yacni caam ahaan masale caana ay ahayd waqtigii saxaabada ama waxa weeye nebigu sala allahu alay wasalam uu amray ama uu taqriiriyey yacni waxa weeye ma aha ama nebigu u yidhi sala allahu alay waslam dumarku hadimaan adaankana waxyaalaha loo sharciyey waxaa ka mid ah yani yeedhista dadka salaadda loogu yeedhayo ashyaada la midka wa xadiidu ndimaami almar'ati fi sujuud gabadhu inay is-ururinayso xadiidka sheegaya fi sujuudi sujuudda ay is-ururinayso oo gacmaheeda ay ku dhajinayso dhinacyadeeda ama feedhaheeda ay ku dhajinayso ee aynay marka iska fogaynayn gacmaheeda xadiidka sidaa sheegaya wa annaha laysat fii dalika karajuli iyo inaynay taas ninka kala mid ahayn xadiidkaasi mursalun laa xujata fiih waa xadiid mursala oo xuja kuma sugnaa mursalkuna waa min qismi daciif buu ka mid yahay rawaahu abu daawuuda fi lmarasiil waxaa soo wariyey imaam abu daawuud wuxuu ku soo wariyey kitaabkiisa mursallada ku saabsan can yaziid ibn xabiib wuxuu ka soo wariyey taabiciga la yidhahdo yaziid ibn abi xabiib buu ka soo wariyey yaziid ibn abi xabiibna cidduu ka maqlay ma sheegin wa huwa mukharajun fi daciifa sheekhuna wuxuuhi waa mid lagu takhriijiyey oo bimacnaa takhriijkiisa lagu caddeeyey fi daciifa silsilatu axaadiis daciifa mujaladka lixaad laba kun lix boqol iyo konton iyo laba raqamka ah wa ama maa rawaahu alimaamu axmedu kuu soo wariyey miyaa imaam axmed fii masaa'il ibnih masaa'ishii inankiisa uu ku soo wariyey cabdullaahi cabdillaahi cabdillaahi uu ku soo wariyey masaa-ishaas canhu uu ka soo warinaayo imaam axmed yani macnuhu wuxuu dhacayaa cabdullahi bnu imaam axmed ayaa fii masaa'ilihi ku soo wariyey fii masaa'il imaam axmed wuxuu ku soo wariyey imaam axmed ka soo warinaya inuu imaam axmed ka soo wariyey can ibni cumara anahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabacna fi الsalaati inuu cabdullahi bni cumar amri jiray dumarkiisa inay salaada tarabuc ay sameeyaan oo fadhiga ay u fadhiistaan si addimada la isdhaafsanayo addimo isdhaafsi bimacnaa waxa weeye tarabuc in markaa loo fadhiisto sidaas markaa inuu amri jiray falaa yasixu isnaadu marka wuxuu tilmaamayaa imaam axmed kuu soo wariyey masaa-isha inankiisa ku sugan cabdilaahi ibn imaam axmed ee uu cabdullahi ibni cumar ka warinayo annahu kaana ya'muru nisaahu inuu amri jiray cabdullahi ibni cumar dumarkiisa yatarabacna inay tarabuc sameeyaan oo addimada isdhaafsadaan fi salaati salaadda gudaheeda markay fadhiisanayaan falaa yasixu isnaadu ma asaxayo sanadkiisu waa daciif lianna fiihi cabdullaahi bn alcumari yani marka cabdullahi alcumari baa ku sugan wa huwa daciif waana waxa weeye daciif markaa weeye yacni laba markaa cumari baa jira marka kii daciifka ahaa weeye laba cabdullaahi oo labaduba cumariya baa jira marka waxa weye waa kii daciifka ah weeye marka ma asixin ba ala kulli xaal laga tilmaamaya taas warawa albukhaariyu bukhaari wuxuu soo wariyey fi taarikhi asagiir taarikhdiisa yar wuxuu ku soo wariyey kitaab taarikhu ataarikhu sagiir iyo ataarikhu lkabiir ba waa leeyahay marka ataarikhu sagiir wuxuu ku soo wariyey bisanad saxiixin sanad saxiixa kusoo wariyey can ummi dardaa ummi dardaa ka soo wariyey annahaa kaanat inay ahayd tajlisu mid fadhiisata fii salaatiha salaadeeda gudaheeda mid fadhiisatay ahayd jilsata arajuli jilsa jiimka la hoos dhigaya waa hay-a ah. qaabka uu ninku u fadhiisto si la mida ayay u fadhiisan jirtay ummi darda wa kaanat waxay ahayd faqiihatan mid faqiihaday ahayd oo cilmi leh oo fiqhiga taqaano oo bimacnaa axkaamta aqoon u leh laba ummi dardaa baa jira ummi darda alkubraa iyo ummi darda asuqraa waana saxaabigii abudardaa la odhan jiray zawjadiisii ama ooridiisii weeyey marka laba ummu dardaa baa jiray mid waa umu darda alkubraa waa umudardaagii weynayd waana saxaabiyad yadu iyada hadda looma jeedo umu dardaaga waa hadda aharka laga soo wariyey waa umu darda suqra waa umu dardaagii yarayd weeye waana taabiciyatun iqa taabiciyatun iqa waa taabiciyad waana iqo weliba faqiihadna waa ahayd sida riwaayadaba ku sugan marka waxay u fadhiisan jirtay salaadda sida ninku u fadhiisto oo kale u fadhiisan jirtay oo wakhtina la iftiraashayo xilliga tawaruku ku soo arooray in la tawarukayo marka almuhim calaa kulli xaal waxay noqonaysaa in la yidhaahdo axkaamta salaadda ragga iyo dumarku waa ka siman yihiin markaa sida raggu u tukadaan bay dumarkuna u tukanayaan mooyaane wax daliil ka reebo wixii daliil saxiixa aan loo helin oo ka reebayana yacni waxaa la marinayaa cumuumkaas salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidaas iyadaabaana saxiixa marka fuqahada odhanaya ee ay shaaficiyadu ka mid yihiin markay gabadhu tukanayso sujuuddoo kale ee gacmaha ama marka waxa weeye suxulladoo kale iska fogayn mayso ee waa inay ku soo dhejisaa is-ururisaa oo ay ku soo dhejisaa feedhaheeda ama dhinacyadeeda ku soo dhejisaa qowlkaas waa daciif saxiixa ama qawiguna wuxuu yahay waa in markaa sida ninkaba loogu sunneeyo inuu markaa gacmaha markuu sujuudo inuu markaa suxulladiisa iska fogeeyo sidaasoo kale loogu sunneeyo in gabadhana marka waxba loo sunnaynaayo mashruuc arrinkaasi uu yahay marka axkaamtuna caynkaasaa lagu wada dareerinaya salluu kama ra'aytumuni usallii cumuumka inay soo gelayaan oo halkaasoo kale la marinaayo wa hada aakhiru ma tayasara jamcuhu fi sifati salaati الnabiy salى اllahu alay slm min altakbir ila اtasliim wa hada aakhiru ma wa hada kani aakhiru ma kii wixii ugu dembeeyey weeye waa kii ugu dembeeye tayasara fududaaday jamcuhu kulmintiisu ay fududaatay fii sifati salaati الnabiyi salى اllahu alيyh wasalam salaadda nebigu sifaday tahay yacni markaa kii jamcigiisu fududaaday weeye min atakbiiri laga soo bilaabo takbiirta la takbiirinayo allahu akbar la odhanaya salaadda la xidhanayo ila tasliimi salaamad naqsiga laga gaadhayo waarju allaha tacaala an yajcalahu khaalisan liwajhi اlkariim waxaan ka rajaynayaa ilaahay buu yidhi aan ka rajaynayaa an yajcalahu inuu ka yeelo khaalisan liwajhi اlkariim mid u saafiya ilahay wejigiisa sharafta leh wahaadiyan ilaa sunnati nabiyihi uuna markaa ka yeelo ilaahay baan ka rajaynayaa mid ku hanuuninaya ilaa sunnati nabiyihi sunnaha nabiga sala allahu nebigiisa sunnihiisii mid ku hanuuninaya inuu ka yeelo nebigaasoo alra'uufi kii dhimrinta badnaa ahaaday alraxiimi kii naxariista badnaa ahaaday wa subxaana allaahi wa bixamdihi ilaahay baa xumaan ka nasahan oo ka dheer rabbi waa nasahayaa oo xumaan baan ka dheeraynayaa wa bixamdihi yacni markaa xaalaan mahadnaqaan u mahadnaqayana ku dheehayo ama ku ladhaayo subxaanaka allaahumma ilaahay oo adaa xumaan ka nasahan oo ka ka dheer wa bixamdika ay wa usabixuka waa ku nasahayaa bixamdika xaal aan markaa ku ladhaayo mahadnaqaan ku mahadnaqayana aan ku ladhayo ashhadu an laa ilaaha ilaa anta ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta ay annahu shaniye laa ilaaha ilaa anta mid la caabuda inaanu xaq ahayn ilaa anta adiga mooyaane astakfiruka waa ku dembidhaaf weydiisanayaa wa atuubu ilayka waa ku toobad keenayaa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد halkaas waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii sifatu salaati nebiyi ayaa markaa inoogu dhammaaday oo ramadaantii aynu soo bilownay baaqigiina aynu dee wakhtigan hadda subaxnimada aynu akhrin jiray ayaa halkaas inoogu dhammaaday maanta oo ay taariikhdu tahay kun iyo afar boqol iyo labiyo soddonkii hijiriyada bisha shawaal siddeed iyo labaatankeedii ayuu markaa inoo dhammaaday waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu markaa inagu anfaco wa an yajcalahu khaalisan liwajhi اlkariim wa an yanfacana bihi fi اddunya wاlآakhirة وصلى الله وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowradaha cilmiga ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan ww w dt manhaj online com